alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin aayadda toddobiyo siddeetanaad soo maray waxaa ku jiray wa ayadnaahu biruuxi lqudus ruuxulqudus seenu sheegnay waxaa looga jeedaa jibriil baa looga jeedaa arayga ruuxna qur'aanka waxaa loogu isticmaalaa afar macne mar ruux wuxuu yimaadaa in loo jeedo nafta lagu nool yahay ee lagu dhaqdhaqaaqaayo wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii ruuxdaa waxaa loo jeedaa naftaa loo jeeda ruux macno labaad waa loo isticmaalaa qur'aanka in lagu itlaaqo ruux wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina waxaa loo jeeday qur'aanka halkanna waxaa loogu isticmaalay iyo meelo kaleba iyadoo looga jeedo jibriil looga jeedo wa ayadnaahu biruuxi lqudus ruux macnaha afraadee loogu isticmaalaa waxa weeye ciisa bnu maryam wa ruuxun minhu oo ruux xagga allah ka ahaaday oo markaa khalqan wa iijaadan afarta macno ee markaa loo isticmaalay waxaa ugu caansan macnaha ku saabsan nafta in looga jeedo maa bihi alxayaa waxay nolosha ku sugan tahay ee lagu nool yahay macnahaasaa ugu caansan in loo isticmaalo macaanida kalena xidhiidh bay la leeyihiin oo qur'aanku waa wuxuu ka dhigan yahay xayaatun lilqalbi waaruux nafta iyo qalbiguba inay ku nool yihiin oo kale ka dhigan yihiin oo qur-aanka iimaanka la rumaynayo dee nolol marka qalbigii noolaanayo oo naftii noolaanayso ay wanaagsanaanayso ayaa ku sugan marka waxaa ku sugan xayaatun macnawiya ciisa bnu maryam marka lagu itlaaqay ruux inuu yahay isaga laftiisa mucjisaadka la siiyey waxaa ka mid ahaa inuu cid ku nooleeyo biidni illaah markaa sabab inuu u noqdo yacni markaa nolol oo mucjiso looga yeelo aayada ay tahay aayada ilaahay uu siiyey yacni marka ay tahay taas ayaa ku sugan jibriilna waxaa loogu magacaabay nebiyada ayaa waxyiga loogu soo dhiibaa oo markaa kalaamka ilaahay maadaama uu nebiyada soo gaadhsiinayo kalaamka ilaahayna uu ahaa xayaatun lilquluub qalbiyada nolol uga dhignaa isaguna halkaa yacni sabab uu saa ugu yahay marka saasaa waxa weeye macaanidaasna xidhiidhkaasi uga dhexeeya biruuxi alqudus yacni alqudus waxaa loo jeedaa bimacnaa almuqadasa oo masdarkii ayaa markaa macno mafcuul laga tilmaamaya waa ruuxdii la tahiray ayaa loo jeedaa oo qurun iyo dasaa'is iyo xumaan oo dhan laga nadiifiyey iyo dembiyaba laga nadiifiyey yacni macnahaas ayaa laga tilmaamaya aayadda inoogu dambaysay waxay ahayd aayadda sagaal iyo siddeetanaad walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi illaahi musadiqun lima macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaa'ahum maa carafuu kafaruu bih falacnat llahi cala alkaafiriin mufasiriinta qaarkood waxay u fasireen yastaftixuuna bihi in laga tilmaamaayo inay nebiga markaa ku tawasuli jireen oo ilaahay ku baryi jireen waana sida marka jalaalaynku inoo qoray yaquuluuna allahuma ansurnaa calayhim binnabiyi almabcuusi aakhira azamaan ilaahu noogu gargaar oo nooga hiili yacni markaa nebigaas sababtiisa noogu hiili aad markaa soo dirayso aakhiru zamaanka soo dirayso waxaanay soo arooriyeen saynu horeba u sheegnay oo habeenkii inoogu dambeeyey aynu tilmaannay yacni markaa asar la yidhi yuhuuddii khaybar ayay khatafaan islaayeen markaasaa khatafaan baa jebisay qolada markaa carabta ee khatafaan la odhan jiray ayaa markaa ka guulaysatay yuhuudda khaybar markaasaa yuhuuddii ducaysatay oo waxay yidhaahdeen allahuma ina nas'aluka bixaqi اnabiyi اlummiyi aladii wacadtana biikhraajihi fi aakhiri الzamani ilaa nasartana calayhim qaala fanusiruu calayhim mufasiriin badan baa soo arooriyey qisada noocaas ah oo ibnu kasiirku ka mid yahay oo qurtubigu ka mid yahay oo tafaasiir kale ay ka mid yihiin mufasiriin badan ayaa soo arooriyey marka qisada caynkaasi laakiin mid sugan ma aha oo waxa weeye sanadka lagu soo wariyey waa daciifun jiddan oo dacfigeedu waa daran yahay sanadka waxaa ku jira nin waxa weeye markaa dacfigiisu daran yahay bal culammadu ay yidhaahdeen kadaab weeye ayaa sanadka ku sugan oo la yidhaahdo cabdulmalik ibnu haaruun la yidhaahdo ayaa sanadka ku jira xaakim baana ku soo saaray kitaabkiisa Eh, ayuu ku soo saaray mustadraga wa kadalika bayhaqina dalaa'ilu nubuwa ayuu ku soo saaray xaakim markuu soo saaray nooc cudurdaara ayuu sheegay ma saxiixin ee eh, waxau yidhi addat aldaruuratu ilaa ikhraajihi fi tafsiiri wa huwa ghariib daruurada ayaa keensatay buu odhanayaa ka fursawaaga ayaa keensaday inaan soo saaro eh, oo tafsiirka marka aan ku soo wariyo yacni markaa waa qayb ka mida kitaabkiisa mustadraga tafsiirku wa huwa qariib qariibna weeye buu buuhi dahabi baa tacaqubo wuxuu yidhi qultu laa daruurata fii daalik ka fursan waa keensanaya in qisadaa la soo arooriyaa meesha ma taallo daruuro kallifaysaa ma jirto fa cabdulmalik matruukun haalik ninkaas sanadka ku jiray cabdulmalik ibnu haaruun la yidhaahdaa waa nin matruuka oo xadiiskiisa laga tegey oo haalikun yacni halaagsamay yacni waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa sida dacfigiisu u daran yahay yacni been iyo xumaan markaa nin ay halaagtay inuu ka dhigan yahay ayuu tilmaamaya culamada qaarkood yacni waxa weeye waaba ka sii adkeeyeen oo waxay yidhaahdeen sida xaakim laftiisa ayaa ku odhanaaya kitaabkiisa madkhalka rawaa can abiihi axaadiisa mawduuca aabbihii wuxuu ka wariyey axaadiis been abuura buu ka wariyey xadiiskanna wuxuu ka warinayaa aabbihii buu ka warinayaa wa min ariiqi cabdimalik ibni haaruun ibni cantara can abiihi can jaddi xaakim laftiisiibaa wuxuu leeyahay aabbihii axaadiis mawduucuu ka wariyey wuu leeyahay culamada qaarkood ama a'immada qaar waxay sheegeen inuu kadaab yahay yaxya ibnu maciin baa ka mida ibnu xibbaan baa ka mida juusjaani baa ka mida ibnu taymiya markuu qisadaa keenay wuxuu yidhi aayaddani wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu inama nazalat biitifaaqi ahli altafsiiri walsiyari fi lyahuudi almujaawiriina lilmadiinati awala ka banuu qaynuqaac wa qurayda wannadiir mufasiriintii ahlu siyarkuba waxay isku wada waafaqsan yihiin oo itifaaq ku yihiin inay aayaddani ku soo degtay yuhuuddii dariska la ahayd madiina ee saddexda qolo ahayd banu qaynuqaac iyo banu qurayda iyo banu nadiir taasay marka itifaaq ku yihiin waana kuwii la kala xulafoobay aws iyo khasraj la kala xulafoobay waana kuwii nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore cahdiga la yeeshay markaa yacni markaa yuhuudda khaybar inaynay ku soo degin waa la ysku waafaqsan yahay dabeed hadalkii u waday wuxuu yidhi fa inna haada min kadaabin jaahilin lam yuxsin kayfa yakdib hadalka noocaasi wuxuu markaa ka soo arooro ka yimi beenawaas yacni markaa jaahil ah oo aan xataa garanayn sida loo been sheego ila been haddaad sheegayso been run u eg baa la sheegaa moogta oo lagaa qaadan karo yacni markaa been walba lama sheego marka waxa weeye ta noocaasa cid yacni markaa sidaas qabtaa inayna jirin culammada ka midii oo ay qalad tahay ayuu markaa tilmaamay warkaasina kadib yahay ninkaa soo wariyana dee inuu kadaabba yahay culammadu waa kuwa naskariye haddaba waxaa jira asaaniid markaa xoog badan oo ku soo arooray sida ay ku saabsanayd oo ibnu jariir atabari iyo abu nucaym fi dalaa'il iyo bayhaqi fi dalaa'il dhammaantood waxay ka soo wariyeen ibnu isxaaq isagoo ka warinaya caasim ibnu cumar ibnu qataada oo weliba markaa taxdiisna caddaynaya inuu markaa yidhi ashyaakh naga mida yacni markaa ayaa nooga warramay qaala xaddaanii caasim ibnu cumar baa odhanaya qaala xaddaanii ashyaakhun mina qaaluu lam yakun axadu min alcarabi aclama bisha'ni rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam mina kaana macana yahuud wa kaanuu ahla kitaab wa kunna ahla wahan wa kunna ida balagna minhum ma yakrahuuna qaaluu ina nabiyan mabcuusan ilaana qad adalla zamaanu natabichu fanaqtulkum qatla caadin wa iram falama bacasa allahu caza وجل rasuulahu صلى الله عليه wasalam ittabacnaahu wa kafaruu bih fafiina wa fiihim anzla allahu caza wajal wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu sanadka noocaasi waa sanad qawiya weeye waa sanad marka waxa weeye xasana weeye marka sanadkaasi waxa marka uu yahay mid caddaynaya yacni sida ay ku saabsanayd aayaddani waxay markaa yidhaha ashyaakhdan marka uu ka soo warinayaa waxa weeyaan waa saxaabo waxay markaa yidhaahdeen cid nooga aqoon badan oo carab ka midi ma jirin shaniga rasuulka sala allahu aleyh wasalam waayo yuhuud baa na wehelisa oo nala deris ahayd ahlu kitaab baynay ahaayeen annaguna waxaanu ahayn qaar wasankiiyo sanamada caabuda ayaannu ahaan jirray bay yidhahdeen markaanu gaadhsiinno waxay nacayaan oo bimacnaa aanu dhibaatayno ayay waxay odhan jireen nebi la soo diri doono yacni markaa haddadan dhow ayaa wakhtigiisii na hadheeyey dhowaan baa la soo dirayaa nebigaasaanu raacaynaa dabeedna waxaannu idiin layn doonnaa sidii caad iram loo laayo kalaannu idiin laynaynaa marka markii la soo diray waa rasuulka inoo sheegayeen baanu idhi oo markiiba waa rumayno annagaa raacnay iyaguna waa ka gaaloobeen marka annagiiyo iyaga bay aayaddani ku soo degtay bay yidhahdeen xadiis kale oo markaa ibnu kasiirku waa soo aroorinayaaye isagana markaa waxa imaam axmed musnadka soo wariyaa jira oo sanadkiisu isagana xasan yahay oo isla mawduuca isaguna tilmaamaya ayaa isaguna jira oo waxa weeye markaa inay ku ducaysan jireen oo odhan jireen marna khabar ahaan bay u sheegi jireen oo waxay odhan jireen nebigaasaa la soo diraya nebigaasaanu rumaynaynaa raacaynaa dabeedna saasaanu idin layn doonnaa wakhtiyada qaarkoodna waxay odhan jireen ilaahay ou nebigii soo dir si aanu markaa waxa nimankan yacni isaga celinno marka ma aha marka nebiga xaqiisa inay ku tawasuli jireen oo ku baryi jireen ma aha oo dee nasri ay ku heli jireen waayo yacni markaa taariikhdii carabta laguma hayo iyo yuhuudda intii marka waxaa nebiga aan la soo dirin ka hor mar yuhuudi ka guulaysatay carab yacni marnaba lama hayo oo taariikhda mid ku sugan ma aha yacni waxay ahaayeen qaar magan iska ah oo la kal xulafaa bay ahaayeen oo iyaga markaa ku kala tirsan ee gaar aan isu bixin karin ayay markaa ahaayeen marka sidaas aawoodee warka ku saabsan inay markaa waxaweyan yacni ku tawasuli jireen odhan jireen ilaahay intay ku baryaan xaqa nebiga dabeedna loo nusrayn jiray yacni markaa ta noocaasi markaysaa wax jira ma aha wax dhacayna ma aha ee waxay odhan jireen marna ilaahay oo nebigan soo dir sida abulcaaliya laftiisa uu sheegaayo ibnu kasiirkuna soo aroorinaayo allahuma abcas hada alnabiy aladii najiduhu maktuuban cindana xata nucadiba almushrikiin wanaqtulahum marka marna nebiga in lasoo diro oo lasoo saaro bay ilaahay ka baryi jireen marna khabar ahaan bay u sheegi jireenoo waxay odhan jireen dhowaan baa nebigaa la soo diraya waa raacaynaa waa rumaynaynaa markaa dabeedna sidaasaannu idiin layn doonnaa saasay markaa odhan jireen marka tay ku saabsaneed sidaas weeye yastaftixuunana waxa weeye yastansiruuna nasri bay dalbi jireen marka waxaweye nasrigay dalbayaanna waxaa looga jeedaa inay markaa leeyihin ilaahu nebigaa noo soo dir si aan u rumayno markaa u raacno o aanu guusha uga helno yacni markaa sidaa inay odhan jireen laakiin marka waxa weye iyadaan nebigii soo dirin in nebiga ku tawasuli jireen oo ilaahay ku baryi jireen oo bixaqi nebiy baanu kugu baryaynaa iyo wax la mida ah ay odhan jireen yacni waxaweye ma aha ta noocaasina marka waxa daliil male taasna marka waxa weeye yacni markaa looma daliishan karo tawasulka marka waxa iyo xaqa iyo lagu tawasulaayo yacni bidca inay tahay baynay culammadu isla ogol yihiin sida culamada qaarkood itifaaq ku soo naqliyeen altawasul biljaah ama bixaqi fulaan iyo wax la mida yacni marka in la yidhaahdo weli xaqii ama nebi xaqii ama waxa weeye markaa eh, in lagu tawasulo yani marka waxa weeye eh, sunnada mid ku sugan ma aha tawasulka marka waxa weeye mashruucaahi waa in lagu tawasulo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan baa u sugnaaday fadcuuhu biha asmaadaa ilaahay ku barya sifaadka ilaahay lagu tawasulaan iyaduna waa jirtaa aayaat iyo axaadiisba waa laga deliishadaa oo daliil bay markaa u yihiin wakadalika alacmaalu saalixa in lagu tawasulaana iyaduna waxa weeye waa soo aroortay yacni nin saalixoo wanaagsan haddii markaa la yidhaahdo ilaahay noo bari oo waxa weeye markaa duca la weydiisto iyaduna waxa weeye waa mid marka waxaan iyaduna jaa'isa oo bannaan waa mid xayi oo xaadiro kula jooga inaad tidhaha ilaahay bari sida marka weye nabiga calayhi salaatu wasalaam inta loo yimaado markuu noolaa in lagu yidhaahdo roobdoon ilaahay roob nooga bari ama la odhan jiray marka waxa weeye xanuun noocaasaa igu sugan ama indhalaan baa igu sugan ilaahay ii bari saasoo kale markaa saxaabada qaarkood ay ku odhan jireen oo duca ay weydiisan jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu dhintay dabadeed yacni markaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam marnaba may samayn inay markaa nebiga ku tawasulaan yacni oo ay yidhaahdaan ilaahu bixaqi nabiyi muxammadin nebigaaga muxameda xaqiisa yacni markaa isqinaa fasqinaa nagu waraabi oo roob nagu sii ama kurbada naga fayd ama waxan iyo waxaa nagu sii ta noocaasi waxaweye mid markaa dhacday yacni waxaweye ma aha yacni markaa daliilla markaa male ama haddii la yidhahdo xadiidkana as'aluka bixaqi saa'iliin miyaan daliil aan u ahayn waxaa la odhanayaa xadiisku marka koowaad waa daciifo ma asixin oo cadiya ku sugan waana daciifun biitifaaqi almuxadisiin muxadisiintu waxay isku waafaqsay inuu daciif yahay mar labaadka hadduu asixi lahaa oo sugnaan lahaa fardan wa taqdiiran wuxuu noqon lahaa min qabiili tawasul yacni marka bisifaat illaah sifa sifaatka ilaahay ka mida ah in lagu tawasulaayo noocaasay markaa noqon lahayd siday u noqon lahaydna waxay tahay yacni xaqu saa'iliin waa maxay xaqu saa'iliin waa ijaaba ilaahay baana ballanqaaday wa idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan marka xaqu saa'iliin waa istijaaba waa in ducada laga aqbalo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum istijaabada ama ijaabaduna waa ficlullaahi waa ilaahay ficilkiisii ficlullaahina waa sifaatkiisuu ka mid yahay sifaatka ilaahay baa ficilka ilaahayna ka mid yahay min qabiili tawasul yani markaa bificli illaah oo sifo ilaahay ayuu markaa noqon lahaa laakiin maba asixin be waa daciif allah waxau yidhi walamaa jaaahum kitaabun min cindi illaahi walamaa jaaahum goortuu u yimi kitaabun kitaab u yimi jaaa mutacadiyan laazim bay labada mid walba leedaho yacni marka waa ka mafcuulkii waa lala xidhiidhiyey jaa'ahum iyagu u yimi jaa'a ilayhina carabi ahaan waa la isticmaalaa jaa'ahu iyo jaa'a ilayhi labadaba waa la isticmaalaa laazim iyo mutacadday labadaba leedahay allah wuxuu yidhi walamaa jaa'ahum markuu u yimi nimankii yuhuudda ahaa kitaabun kitaab u yimi waa qur'aankee min cindi illaahi allah agtiisa uga yimi oo aada jaa-ad ku tacalluq siiso ama aad ka sifayso oo tidhaahdo kitaabkaasoo min cindi illaahi ay kaa'inun min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday markuu u yimi kitaabkaasoo musaddiqun oo rumaynaya limaa macahum kii la jirkooda ahaaday rumaynaya oo towraad ah wa kaanuu wuxuu u yimi walxaal qad kaanuu xaqiiqe ay ahaan jireen min qablu intaanu kitaabkaasi u iman ka hor yastaftixuuna qaar markaa ilaahay nasri iyo guul weydiistaa cala aladiina kafaruu kuwa gaaloobay inuu uga gargaaro oo uga guuleeyo qaar weydiista ay ahaan jireen siday u weydiisanayeenna ay ahayd ilaahay oo nebiga soo saar si aan u rumayno u raacno oo deedna nimankan isaga celinno falammaa jaa'ahum markuu u yimi maa carafuu ay alladii carafuuhu kay garanayeen markuu u yimi oo markaa nebiga ah calayhi salaatu wasalaam yacni nebiga iyo kitaabkuna dee waa isku lammaan yihiin kitaabka nebigaa lagu soo rogay muxameda sala allahu alayh wasalam nebigana sifadiisay garanayeenoo kutubtoodaa lagu sifeeyey nebiga oo sifadiisa lagu sheegay sifaadkii lagu sifeeyey inaynay ku sugantahy way ku ogaadeen markuu u yimi maa carafuu ay aladii carafuuhu kay garanayeenoo nebiga ahi calayhi salaatu wasalaam markuu u yimi kafaruu bihi waa ka gaaloobeen marka kafaruu bihi baa jawaab markaa u noqonaysa yacnii falammaa jaa'ahum maa carafuuna yacni marka maadaama ay mutalaazimaan yihiin yacni marka waxa weeye waxba isma diidayaan falacnat ullaahi cala alkaafiriin lacnadda ilaahay cala alkaafiriina gaalada korkooda ha ahaato way ahaanaysaa baa looga jeedaa bi'sa ma shtaruu bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu bagyan an yunazila allahu min fadlihi cala man yashaau min cibaadih bi'samaa waxa xumaaday bi'sa aladii kiibaa xumaaday ishtarow bihi ay ku beddesheen anfusahum nafahooda ay ku beddesheen ama bi'sa waxa xumaaday ay huwa shay baa xumaaday maa ay shay-an min jihati shay buu xumaaday shaygaasoo ishtarow bihi ay ku beddesheen anfusahum nafahooda dheeftii nafahoodiiyo wixii u danta ahaa bay ku beddesheen baa laga tilmaamayaa oo dheeftii nafahooda ay ka tageen waxaan kale aan u danta ahayna ay qaateen ishtarowna waxaa loo jeedaa bimacnaa baacu baa loo jeedaa sidaas aawadeed ma'khuudka la qaadanayo ayaa hadda ba'da la geli an yakfuruu bima anzala allah almakhsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay an yakfuruu ay kufruhum weeye gaalowgay ka gaaloobayeen bimaa anzala allah ay biladii kii anzalahu allahu allah soo dejiyey gaalowgay ka gaaloobayeen kaasaa markaa dhaleecaynta lagu gaar yeelay waxay uga gaaloobeen bagyan ay libagyin xadgudub daraaddii bay uga gaaloobeen waxaa loo jeedaa xaasidnimo daraaddeed xaasidnimadii baa bagyi lagu itlaaqa waayo ruuxa markaa xaasidka iyo xasadka uu samaynaayo yacni kayrkiina waa dulminaya naftiisana waa dulminaya sidaas aawadeed bay xadgudub u tahay waxay xaasidayaan an yunazila allaahu ay calaa an yunazila allahu inuu ilaahay soo dejiyey bay ka xaasidayaan min fadlihi yacni ay shay-an min fadlihi ama waxyan min fadlihi waxyi markaa fadliga ilaahay yacni ka ahaaday uu ku soo dejiyey calaa man yashaau cidduu doono uu ku soo dejiyey oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay waxyi ku soo rogay kaasay markaa xaasidayaan oo ay leeyihin maxaa isaga loogu soo dejiyey oo nebiga carab looga soo saaray maxaa cid reer banu israa'iila loogu soo dejin waaye sidaasay leeyihiin fabaa'uu way noqdeen biqadabin cadhay la noqdeen ama cadho xaalay ku dheehan yihiin bay noqdeen calaa ghadabin cadho kale kor saaran ama maca qadabin calaa ghadabin bimacnaa maca ghadabin cadho kale wehelisa laba cadhoo markaa isdul saaran ama laba cadhoo isweheliyay la noqdeen walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun wax dulleeya ayaa u sugnaaday waidaa qiila lahu marka lagu yidhaahdo waa lagu odhanayaa ee aaminuu rumeeya bimaa anzala allahu ay biladii kii anzalahu allahu allah soo dejiye rumeeya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waa rumaynaynaa bimaa unzila calayna kiina lagu soo dejiyey korkayaga ayaanu rumaynaynaa oo tawraad ah wayakfuruuna waxay sidaa odhanayaan walxaal hum iyagu yakfuruuna ay ka gaaloobayaan bimaa waraa'ahu ay bimaa siwaahu wixii ka soo hadhay oo dhanna ay ka kufrinayaan towraad wixii ka soo hadhay ay ka kufrinayaan ama bimaa waraa'ahu ay bimaa bacdahu wixii ka dambeeye kutuba oo qur'aanka ah qur'aanku ka mid yahay ay ka kufrinayaan waxay ka kufrinayaan ka yacni ka soo hadhay wa huwa alxaqu walxaal huwa isagu alxaqu xaq uu yahay wuxuu xaq yahay musadiqan xaal rumaynaayo limaa macahum kii la jirkooda ahaadayo towraada xaal uu rumaynaayo ayuu xaq yahay qul waxaad tidhaahdaa falima taqatuluuna maxaa u laynaysaan yacni maxaa u disheen ambiyaa allaahi nebiyadii ilaahay maxaa u laynaysaan bimacnaa maxaa u disheen min qablu horay maxaa ugu disheen in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin yani ay lima facaltum dalik maxaa sidaa u samayseen yani maxaa sidaa yani markaa u samayseen oo la yidhaha intu waa shartiya la yidhaahdo ama la yidhaha intu waa naafiyo in kuntum mu'miniin ay maa kuntum idinku ma tihidin mu'miniina qaar muuminiina ma tihidin waayo haddaa muminiin ahaan lahaydeen yacnii xaq kamaydaan kufrideen oo maydaan kamaydaan gaalowdeen oo qur'aanka maydaan beeniseen nebiyada ilaahayna maydaan layseen allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii markaa yuhuudda ahaa iyagoo markii hore ku taamayey nebiga in la soo diro kuna ballanqaadayey inay rumeeyaan oo raacayaan inay rumaynayaan oo raacayaan ku ballanqaadayay dabeedna gaalada ay iska celin doonaan ayaa markii la soo diray nebigii aynay garteen oo aqoonsadeen ay ogaadeen nebigii sifadiisa lagu sheegay kutubtooda inuu yahay bay ka gaaloobeen waxay uga gaaloobeenna waxay ahayd xaasidnimay ahayd waxay yidhahdeen si carab looga soo saaro carabtii way necbaayeen dan baa ku qabsatay markay waxaweeye qaarkoodba qayb ka mida la xulafoobayaan oo ay la noqonayaan gaashaambuur qolana aws la gaashaambuur la noqonaysay qolana khasraj ay gaashaambuur la noqonaysay waxay doonayeen dhibaatada nowcan maa inay iskaga yareeyaan saasay markaa doonayeen oo gaar ismay bixin karay marka aad iyo aad bay carabta u necbaayeen marka carabtii ay necbaayeen yacni maadaama laga soo bixiyey xaasidnimay uga kufriyeen oo uga gaaloobeen nebigii iyagoo garanaayay ka gaaloobeen oo ka kufriyeen bi'sama ishtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu bagyan an yunazila allahu min fadlihi calaa man yashaau min cibaadih waxay doonayeen reer banu israa'iil laga soo saaray doonayeen dee allahna cidduu doono ayuu rasuul ka yeelayaa cidduu doono ayuu markaa ilaahay dooranayaa allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata allah baa og yacni mawdica uu ka yeelayo risaaladiisa allah ayaa og ciduu markaa waxa weeye weydiinayaa ma jirto ciduu kala tashanayaa ma jirto cidduu isagu doono ayuu allah dooranayaa marka xaasidnimo daraaddeed ayay markaa uga kufriyeen waxay ku tusinaysaa xasadku khatarta uu leeyahay oo wakhtiyada qaarkood xaasidnimadu inay qofka ku xambaari karto gaalnimoba taasaa laga qaadanaya marka waxay la noqdeen cadho ilaahay qadabka waxaa loo jeedaa cadho allah u cadhoodaa laga tilmaamaya fabaa'uu biqadabin calaa qadab haddaba laba cadhaa laynoo sheega yacni marka horena in loogu cadhooday mar dambana loo cadhooday labada cadho maxaa looga jeedaa ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida markaa laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabaas cadhada hore waa markaa waxa weeye dayacaaddii ay towraad dayaceen iyo taxriifkii ay beddeleen in loogu cadhooday cadhada dambena waxaa laga tilmaamayaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka kufriyeen weji labaad markaa culammada qaarkood waa yidhaahdeen oo abulcaaliya waxau yidhi cadhada hore waxa weeye inay injiil iyo ciise bnu maryam ka kufriyeen oo ka gaaloobeen cadhada dambana waa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aanka ka kufriyeen yacni markaa weeye weji saddexaad suddi iyo ibnu cabaasba waa laga soo naqliyey waxay yidhahdeen cadhada hore waxaa ilaahay ugu cadhooday dibigii ama weylkii ay caabudeen ayaa loogu cadhooday cadhadan dambana waxa weeyaan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka gaaloobeen isma diidana aahaarta caynkaas lagu soo wariyey ee taabiciinta iyo saxaabada laga soo warinayaa mid iskhilaafsan ma aha waxay noqonaysaa intaba in loogu cadhooday oo inay markaa waxa weeye dibigii caabudeen inay towraad taxriifiyeen inay ciisa bnu maryam iyo injiil ka kufriyeen waa cadho hore oo ilaahay ugu cadhooday weeye cadhada dambena waxaa laga tilmaamayaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aanka inay ka gaaloobeen yani markaa ta horaa markaa ikhtilaafku ku sugan yahay ta dambe waxa weeye waaba la isla ogol yahay oo isku meel baa la mariyey isku meel ayaa la mariyey waxaa laga qaadanayaa isbaatu lqadab lilaah allah cadho in loo sugaayo oo cidduu doono ilaahay u cadhoodo yacni marka ayaa laga qaadanayaa ciddii kufridee gaalowdana allah inuu u cadhoodo yacni daliil bay u tahay cadhada ilaahayna cadhada makhluuqaadka lama mid aha kayfkeeda iyo qaabkeedana garan mayna sida laynoogu sheegay in u rumaynaynaa waa biqadab min allah gaalada waxaa u sugnaaday cadaab wax dullaynayaa u sugnaaday cidda ahlu iimaanka ama ahlu tawxiidka walow iimaankoodu naaqisba ha noqdee dadka ku dhintay dembiyada waaweyn qaarkood cadaabista la cadaabaayo in lagu ihaaneeyo cadaabkaa la dooni maayo oo laguma dullaynaayo bay ahlucilmigu yidhaahdeen ee waxaa looga jeedaa cid ahlu tawxiida ah marka la soo cadaabayo dembiye waaweyn la yimi litathiir baa loo jeedaa in lagu nadiifinayo lagu daahirinayo cadaabkee lilihaanati in lagu dullaynayo loogama jeedo marka gaaladu u sugnaaday gaaladoo keliyu u sugnaaday cadaabka wax dullaynaya muhiimna asalkeedu wuxuu ahaa muhwin buu ahaa muhwin waa ahaana yuhiinu fahuwa huwa muhiin marka muhwin baa asalku noqonayey muhwin markuu noqonaayey baa xarakadii laga naqliyey yacni xarfu cillaha waawga ah waxaa loo naqliyay xarafka saxiixa ka horeeya dabeedna marka waxay noqotay hadiiba hoos dhigantay waaw reeban baa ka dambeeya marka waxay noqotay waawgiina in la bedelo marka ya loo bedelo saasay muhiin u noqotay wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa marka lagu yidhaahdo rumeeya kii allah soo dejiyey rumeeya oo qur'aanka ah marka lagu yidhaahdo ama bimaa anzala allaahu wax alla wuxuu allah waxyi soo dejiye oo dhan bijamiici maa anzala allah rumeeya maad cumuum bay faa'iideynaysa oo kutubta allah soo dejiyey dhammaan waa in la wada rumeeyaa oo mid ka mida ah aan laga kufrin marka la yidhaahdo rumeeya bima anzala allah ay bijamiici maa anzala allah dhammaan allah wuxuu soo dejiyey qaar magacyadooda aynu garanayno sida qur'aanka iyo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahiim suxufu muusa wa ibraahiim yacni markaa iyo kuwaynaan garanayn dhammaan wada rumeeya marka lagu yidhaahdo waxay odhanayaan kii annaga nalagu soo dejiya dejiyaannu rumaynaynaa oo annaga naloo soo rogay bimacnaa yacni towraad baanu rumaynaynaa bay odhanayaan wixii ka soo hadhayna waa ka kufrinayaano waa ka gaaloobayaan waxay ka gaaloobayaan iyadoo uu xaq yahay bay ka gaaloobayaan uuna rumaynayo kala jirkooda ahaadoo towraadana uu rumaynaayo dee xaqna waa in la wada rumeeyo xaqoo aan markaa xaqa wax ka mid a aan la beenin xaqa wax ka mida waa inaan la beenin ee dhammaan waa in la wada sadiqa imka shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam mas'alo yacni culammadu isku waafaqsan yihiin inay shareecada ka mid tahay walow faracba ha noqotee qofka inkiraa milladda waa ka baxaya waxay ka dhigantay shareecada dhammaan inuu ka gaaloobay waatay culammadu yidhaahdaan man ankara farcan mujmacan calayhi faqad kafar hal farac oo furuucda shareecada ka mida oo la ysku waafaqsan yahay in shareecada nebi maxamed ka mid tahay qofka inkiraa waa gaaloobayaa ya milladdii waa ka baxaya milladdii waa ka baxaya hadda ka warran sunnuu inkiray shareecada nebi maxamed ka mid ah oo sunnanimadiisa aan khilaaf ku jirin laysku waafaqsan yahay inay markaa yacni sunnahaasi markaa inuu jiro laysku waafaqsan yahay masalan salaatulwitri buu inkiray ama wuxuu inkiray yacni sunnat alfajri buu inkiray sunnaha subaxa ka horeeya ya ama wuxuu inkiray yacni cadayga markaysaa mashruucnimadiisuu inkiray yani milladii waa ka baxaya waa gaaloobaya waxay ka dhigantahay shareecadii oo dhan inuu ka kufriyay ka dhigantah marka nebiyada ilaahay waa in la wada rumeeyaa sharaa'icda allah soo dejiyey iyo kutubtu soo rogay dhammaan waa in la wada rumeeyaa oo wax ka mida aan la beenin wuxuu allah ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa qul falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qablu in kuntum mu'miniin nebiyadii ilaahay maxaa u layseen haddaa mu'miniin iimaan baa sheeganaysaane waidinka leeya marka waxa weeye nu'minu bimaa unzila calayna iimaan bay iddicoodeenoo sheegteen maxaa nebiyadii ilaahay u layseen ilaa bacdu alambiyaa bay dileen nebiyada qaarkood bay markaa dileen markaasaa la tilmaamayaa inay mu'miniin ahayn oo cid markaa nebiya dilaysaa iimaan inaynay shaqo ku lahayn ayaa laynoo tilmaamay allah waxau ihi walammaa jaa'ahum markuu u yimi kitaabun kitaab u yimi kitaabkaasoo min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaaday markuu u yimi kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum kii la jirkooda ahaadayna rumaynaaya markuu u yimi oo min altawraati towraad ah ka la jidhkooda ahaad baa la caddaynaya huwa alqur'aanu kitaabka u imanayaana qur'aanka weeye wa kaanuu waxay ahaan jireen min qablu min qabli majii'ihi intaanu qur'aanku u iman ka hor yastaftixuuna qaar gargaar weydiistay ahaan jireen yastansiruuna nasri qaar markaa ilaahay ka baryay ahaayeen cala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay inuuga gargaaro uga hiiliyo qaar ilaahay ka barya ayay ahaan jireen yaquuluuna waxay odhanayeen allahuma ansurnaa calayhim binnabiyi almabcuusi aakhira azamaan ilaahayow noo hiili calayhim iyaga korkooda nooga hiili binnebiyi nebiga xaqiisa noogu hiili nebigaasoo almabcuusi la soo diraayo aakhira zamaani aakhiru zamaanka la soo diraayo wakhti dambe la soo diraayo yacni markaa nebigaa xaqiisa ilaahw noogu hiili laakiin sida saxiixa ah inay sidaas markaa ku baryiin ee laakiin waxay baryayeen ay ahayd nebiga inuu ilaahay soo diro soo saaro si waxa weeye ay uga guulaystaan ayaa markaa sanadada qawiga ku soo arooray xadiiskii aynu akhrinay iyo xadiiska kale imaam axmed soo wariyeyba labaduba markaa ay sheegayaan falammaa jaa'ahum markuu u yimi maa carafuu ay alladii carafuuhu kii ay garteen markuu u yimi oo min alxaqi xaq ah wa huwa bicsatu nnabiyi waa nebiga calayhi salaatu wasalaam soo diritaankiisa la soo diraye kafaruu bihi way ka gaaloobeen xasadan wa khawfan cala ariyaasa waxay uga gaaloobeen xaasidnimo daraaddeed wa khawfan iyo baqasho daraaddeed cala riyaasati madaxnimada ay u baqayaan inay markaa madax ahaadaan yacni ay markaa ka baqayaan marka madaxnimadu inay ka tagto ilaa waxa weeye iyagaa loo qabay inay marka waxa weeye dad marka cilmi leh inay yihiin carabtuna ummiyiin bay ahaayeen dadaan kitaab haysan bay ahaayeen markaa sidaas aawadeed hadday wax u baahdaan iyagay diin ahaan weydiin jireen dee hadday noqoto nebi in la soo diro carab laga soo diray dee iyagii lama daba joogaayo wixii diin ahaan loo baahdo iyaga la su-aali maayo oo riyaasadii diiniga ahayd riyaaso marka waxa weeye adduunye may haysan tii diiniga ahaydee marka waxa weeye inla madaxnimay ka dhigan tahay marka mansibka markaa diiniga ahi waa ri'aasatlcilmi weeye taasay markaa u baqeen inay ka suusho ka tagto waa ri'aasa cilmiya xagga diiniga iyo laga tilmaamay wa jawaabu lama lamaa jawaabteeda aluulaa lamaadaasoo ta hore ah dalla calayhi waxaa ku tusiyey jawaabu thaaniyati ta labaad jawaabteedaa ku tusisay oo waxaa laga tilmaamayaa kafaruu bihi baa markaa jawaab u noqonaysa marka maadaama iyadun la soo takriiriyey oo markaysa markaa hadda ka shay il waaxidi ay ka dhigan yihiin maadaama kitaabkiiyo rasuulku islaasimayaan kafaruu bihi in laga jawaabo yacni marka ishkaal ma haddii loo qadaro marka kafaruu bihi tahorena horena loo qadaro ta marka waxa weeye markaa lahaa ta tusinayso oo ta horena loo qadarana waxa weye iyaduna waa qariib oo la yidhaahdo walama jaءahum kitaabu min cindi illahi musadiqu lima macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu kafaruu bihi oo ta dambaa ku tusinayso way ka gaaloobeen falama jaءahum maa carafuu kafaruu bihi yacni markaa sidaas loo dhigo waxa weeye waxay noqonaysaa yani markaa qariib bi'sa ma ishtaraw bihi anfusahum bi'sa ma ishtaraw laba wajaa ku suganoo maada in la yidhaahdo waa tamyiiz oo shay-an bay ka dhigan iyo in la yidhaahdo waa faacilkii labaduba bannaan wamaa mumayizun wa qiila faacilu fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu waa ka ibnu maalik yidhahda marka haddii la yidhaahdo maadu waa faacilkii haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa ama nakiro mawsuufa ama waxay noqonaysaa ism mawsuul bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo waxa weeye waa tamyiizna waxay noqonaysaa in markaa loo laqbeeyo bi'sa mashtaraw ay bi'sa waa xumaaday yacni markaa shay baa xumaaday maa ay shay-an min jihati shay buu u xumaaday shaygaasoo ishtaraw ay ku iibiyeen ay baacuu ishtaraa waxaa looga jeedaa hadda bimacnaa baaca sida marka waxaa jalaalaynka cibaaradiisuba ay tilmaamayso saas aawadeed baa ka ma'khuudkee la qaadanayo ba'da loo geliyey oo ishtara marka loo jeedo waa soo gato waa soo iibsaday ba'da waxa la geliyaa ka laga tegaayo laakiin marka la odhanaayo waa sii iibiyey yacni ba'da waxa la geliyaa ka la qaadanayo ishtaraw shaygaasoo ishtarow ay markaa e, ku iibiyeen bihi isaga ay ku iibiyeen anfusahum nafahoodii nafahoodii bay beyci geeyeen markaasay dheeftii nafahoodiiyo wixii markaa u danta ahaa bay ka tageen waxaan u dan ahayna waa qaateen oo kufriyo xumaan ah anfusahumna waxaa looga jeeda ay xaddahaa xadda anfusihim dheeftii nafahoodaa laga tilmaamayaa oo min asawaabi ajar siin ah ila nafahoodu inay janno helaan oo sawaab helaan oo ajar helaan waa dheeftii nafahooda sidii u danta ahayd weeyi taasay markaa beec geeyeen oo markaa waxa weeye ay sii iibiyeen waxaan u danahayna waa qaateen oo kufriyo xumaan ah wamaa maana nakiratu nakiro weeyo bimacnaa shay an shay an bay la macno tahay tamyiizun lifaacili bisa faacilka bisa ayay tamyiiz u tahay marka waxay ka dhigan tahay bisa shayun shay-an ishtaruu bihi anfusahum saasoo kaley ka dhigan tahay haddii la yidhaahdo maadu waa faacilkii waa weji labaade waxay noqonaysaa in la yidhaahdo alladii oo ism mawsuula loo fasiro ama nakiro mawsuufa ah loo fasiro marka waxay noqonaysaa bisa waxaa xumaaday maa ay ladii kii ishtarow bihi anfusahum ama shay-un shay baa xumaaday shaygaasoo ishtarow bihi anfusahum nafahooda ay yacni markaa ku iibiyeen bimacnaa ku gadeen ay xadaha min asawaabi wamaa nakiratun bimacnaa shayan tamyiizun lifaacili wejigii hore weeyaane lifaacili bi'sa waalmaqsuusu bidammi ka dhaleecaynta lagu gaaryeelay an yakfuruu waa inay gaaloobaan almaqsuusu bidami an yakfuruu ay kufruhum waa gaalnimadooda ay ka gaaloobayaan bima anzala allahu ay biladii kii anzalahu allahu allah soo dejiyay ay ka gaaloobayaan oo min alqur'aani qur'aana waxay uga gaaloobayaan baqiyan xadgudub daraaddeed bimacnaa xaasidnimo daraaddeed mafcuulun lahu waa mafcuulu lahu weeye ama mafcuulu min ajlih liyakfuruu yakfuruu u sugnaatay yacni ficilka wuxuu u geliyey laamka wa biqasdi lafdihi oo hadda lafdigiisaa loo qasdayaa wa kullu maa qusida bilafdihi fahuwa huwa ismun wax kastoo lafdigiisa loo qasday ficil ha ahaado markii hore ama xaraf ha ahaado wuxuu noqonayaa marka isim buu noqonaya marka mafcuulun lahu mafcuulu lahu weeye ama mafcuulun min ajlih wuxuu u ahaaday liyakfuruu ficilka yakfuru lafdigaas ayuu wuxuu u noqonayaa inuu mafcuul lahu yahay waxay u gaaloobeen bagyan xadgudub daraaddeed bimacnaa xaasidnimo daraaddeed bay u gaaloobeen ay xasadan calaa an yunazila allahu xaasidnimo ay xaasidayaan daraaddeed bay u gaaloobeen ay ka xaasidayaan calaa an yunazila allahu inuu allah soo dejiyo ay ka xaasidayaan bitakfiifi watashdiid laba qiraa'a ku bannaane yunzila waa takfiifkii tashdiidkuna waa yunazila waa qiraa'ada musxafkee waa innagii hore u soo sheegnay jalaalaynku qiraa'ada u asalka ahi ma aha caasim ma aha qiraa'ada haaliban uu ku socdaa waa abi camar abi camar weeye weliba marmarka qaarkoodna abi camar waa khilaafaa markuu abi camar khilaafana ama waxa weeye wuxuu ku keenaa ibnu caamir ama naafic ama ibnu kasiir saddexdaa kale ayaa ku yimaada laakiin haaliban abi camar buu ku socdaa yacni markaa sharaxa ayuu ku ishaarayaa qiraa'aadka kale marmarka qaarkood marka bitakfiifi waltashdiidi wuxuu kugu tilmaamayaa laba qiraa'o yunzila waa takfiifkii yunazilana waa tashdiidkii min fadlihi alwaxya inuu ku soo dejiyo min fadlihi yacni ay shay-an min fadlihi wax fadligiisa ka mida uu ku soo dejiyo ama waxyan min fadlihi alwaxya waxyiga uu soo dejiyo waxaa laga tilmaamayaa inuu waxa weeye min fadlihi inay sifo ka noqonayso wax markaa muqadara inay sifo ka tahay kaannahu in la yidhi waxyan min fadlihi marka alwaxyana mafcuulu bihi weeye mafcuulu bihi weeye calaa man yashaau cidduu doono korkooda allah ku soo dejiyo lirisaalati risaalo daraaddeed u soo dejiyo oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida fa baa'uu way noqdeen ay rajacuu way noqdeen qoladii yuhuudda ahayd biqadabin caday la noqdeen cadhadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay bikufrihim uu ugu cadhoonaayo sababtii gaalnimadooda ugu cadhoonaayo ay ka gaaloobeen bimaa anzala kuwa allah soo dejiyey yacni markaa ay ka gaaloobeen oo qur'aanka ah watankiiru nakiraynta la nakireeye bighadabin la yidhi litacdiimi weynayn bay u sugnaatay tankiirku markaa mar wuxuu u soo arooraa tacdiim marba macaani buu u soo arooraa mar tagsiir buu u yimaadaa mar tacdiim buu u yimaadaa mar taqliil buu u yimaadaa yacni markaa ujeeddooyin kala duwan baa loo keenaa marka biqadabin waxaa laga tilmaamaya cadho weyn baa laga tilmaamaya nakirayntu waxay faa'iideynaysaa tacdiim oo calaa qadabin cadho kale kor saaran ama maca qadabin cadho kale wehelisa cadhadaasoo istaxaquuhu ay mutaysteen min qablu hore ay u mutaysteen maxay ku mutaysteen bitadiici tawraati tawraad inay dayiceen bay ku mutaysteen walkufri biciisa iyo ciise inay ka gaaloobeen ayay ku mutaysteen marka wuxuu ka dhigay fa baa'uu biqadabin cadhay la noqdeen ay ka cadhoonayaan kuwa allah soo dejiyey markaa tan eh, la horraan sheegay ayuu ka dhigayaa kaanahu inay dembaysay calaa qadabna waxa weeye waa cadhadii hore ee alla hore ugu cadhooday oo markaa ugu cadhooday inay ciise ka gaaloobeen inay markaa tawraad dayaceen oo taxriifiyeen inay waxaweeye markaa injiil ka gaaloobeen wahaakada aqwaashii kala duwanada aynu tilmaanay walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun wax dullaynaya ay duu ihaanatin ihaana u saaxiiba yacni dullayn u saaxiiba wax dullaynaya waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa anzala allahu ay biladii kii anzalahu allahu allah soo dejiyey rumeeya marka lagu yidhaahdo alqur'aani wa hayrihi qur'aan iyo kayrkiiba kutubtu allah soo dejiyo dhan rumeeya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan qoladii yuhuudda ahayd nu'minu bima unzila calayna nu'minu waxaanu rumaynaynaa bima ay biladii kii unsila la soo dejiyey calaynaa annaga korkayaga lagu soo rogay baanu rumaynaynaa ay tawraati tawraad baanu rumaynaynaa bay odhanayaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi wayakfuruuna waxay sidaa odhanayaan wayakfuruuna walxaal hum iyagu yakfuruuna ay ka gaaloobayaan bay odhanayaan alwaawu lilxaal waawgu xaal buu u sugnaaday waa waawulxaal weeyi bimaa wara'ahu ay bimaa siwaahu wixii ka soo hadhay towraad oo dhanna way ka gaaloobayaan waxay sidaa odhanayaan iyagoo ka gaaloobaya yacni markaa kii ka soo hadhay yacni markaa tawraad ka soo hadhay oo waraa'a lagu fasiro bimacnaa siwaa lagu fasiro aw bacdahu ama towraad wixii ka dambeeyey xaal ay ka gaaloobayaan bay sidaa odhanayaan oo min alqur'aani qur'aan ah injiil iyo qur'aanba waa soo gelayaan haddii ilahay wixii ka dambeeyey marka waawga haddii markuu yidhi waa xaal waxaa la yaqaanaa mudaarica haddii mudaaric musbati uu dhaco xaal uu dhaco waawulxaal lama geliyo wadaatu bad'in bimudaaricin sabat xawata damiiran wa min alwaawi khalat waa ka yidhaahda ibnu maalik yacni mid u saaxiiba in mudaaric lagu bilaabay jumlo ficliya oo marka waxa weeye mudaaric lagu bilaabay hadday xaal dhacdo damiir bay koobsataa laakiin waawga waa ka madhnaataa waaw lama geliyo marka hadday waaw ku jiro maxaa la samaynaya haddii waaw ku jiro waxaa la samaynayaa jumla ismiya inay tahay baa lagu awilayaa wadaata waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaarica jcalanna musnada ta waawga u saaxiibka ah haddaba hadday xaaliya noqoto mudaaric musbatana tahay waxaad niyootaa marka waxa weeye ficilka hortii waxaad niyoonaysaa mubtade inaad qadarto marka waxaad ka dhigaysaa inay markaa iyadu marka ay tahay jumladan ficliyada ahi khabar ay tahay saa macnaheedu waxay noqonaysaa wayakfuruuna waxay sidaa odhanayaan walxaal hum iyagu humtaasaa mubtadiha ah yakfuruuna waa laga khabraya marka jumla ismiya ayay xaalka dhacday noqonaysa wayakfuruuna waxay sidaa odhanayaan wayakfuruuna walxaal hum iyagu yakfuruuna ay ka gaaloobayaan alwaawu lilxaali bimaa waraa'ahu ay bimaa siwaahu wixii ka soo hadhay towraad oo dhanna ay ka kufrinayaan aw bacdahu ama wixii towraad ka dambeeyey ay ka gaaloobayaan oo min alqur'aani qur'aan wa alxaqu waxay ka gaaloobayaan wixii ka dambeeyey walxaal huwa markaa kaasi alxaqu xaq uu yahay bay ka gaaloobayaan wuxuu xaq yahay musadiqan xaaluu rumaynaayo waa xaalun haaniyatun mu'akkida waa xaalad labaad oo adkaynaysa weeye limaa macahum kii la jirkooda ahaaday yacni markaa eh, ay rumaynayso towraaddiina ay rumaynayso marka inuu xaq yahay eh, waxaa ka dhalanaaya dee in markaa waxa weeye uu yacni towraadna rumeeyo waa ka dhalanaysa marka madmuunkii jumlada inuu rumaynayso waa ka imanaysa qul waxaad tidhaahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa falima taqtuluuna maxaa u disheen falima taqtuluuna maxaa u dilaysaan yacnii maxaa u disheen mudaarici baa la sheegay laakiin macno maadi buu dhacaya ay qataltum maxaa u disheen maxaa mudaarica looga dhigay waxaa looga dhigay waa lixikaayati alxaali almaadiya xaal tegey baa laga xikaayoonayaa sidii waxadda jooga ayaa looga qisoonaya looga sheegaya falima taqtuluuna ay qataltum maxaa u disheen ambiyaa allahi nebiyada ilaahay min qablu iminka ka hor maxaa u disheen mudaarica waxaa la yaqaanay marka ama xaal ama istiqbaal buu tilmaami jiray haddii aan markaysa markaa lam iyo wax lamida ah mida aynay gelin markaa dee waxa weeye yacni hadda inaan xaal iyo istiqbaal looga jeedin waxaa caddaynaya min qablu baa la yidhi min qablu ayaa markaa la yidhi nebiyadana horay u dileen culamada qaarkood laakiin waxay nugtaa ku jirta la baraarujinaayo inay de markaa nebiye dilkii sidii ay musamim ugu yihiin oo ugu adag yihiin baa meesha ku jira oo nebi maxamedba waa isku dayeen calayhi salaatu wasalaam inay dilaan maray doonaan inay sixir ku dilaan iyo maray doonaan inay sun ku dilaan iyo maray doonaan inay gacanba ku dilaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni hilib bay u sumeeyeen oo sun ugu dareen markaasay siiyeen qolada yuhuuddu markaasaa waxa weeye yacni markaa nebigu wax ka goostay saxaabo la joogtayna ay markaa wax ka cuneen markaasaa waxa weeye cadka laftiisii baa hadla oo nebiga u sheegay inuu sumaysan yahay markaasuu cusub baa ku darteen markaasay qirteen markay qirteen buu ku yidhi maxaa idinku kallifay waxay yidhaheen waxaa nagu kallifay haddaanad nebi ahaynna dee in dhibtaada laga raystaanu doonayni haddaad nebi tahayna waxba ku yeeli maayo haddaad nebi tahayna waxba ku yeeli maayo buu idhahda nebigu waa iska daayey saxaabadii wax ka cuntay ayaa mid ka midi ah dabeed markaysa markaa u dhinto suntii u dhintay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii yuhuudiyadda ahayd ee sunta markaa waxaan yacni ku dartay ayuu markaa qisaasan markaa u dilay laakiin xaqiisuu nebigu cafiyey xaqa qofka kale ma cafiy waayahay waxay kaloo isku dayeen sixir oo labid ibnu acsam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sixraan sixirna inay ku dilaan waa isku dayeen gacan ahaan inay ku dilaanna yada lafteeda waa isku dayeen laakiin intaa midnaba yacni markaa uma suurgeen marka arrinkii ku saabsanaa nebiyo dilka inay sidii u doonayaan u rabaan nugtada noocaasna waa lagu baraarujinaya in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin maxaa waxaa u samayseen ama in kuntum mu'miniin mu'miniin ma tihidin bitawraati towraad qaar rumaysan ma tihidin waqad nuhiitum xaqiiqee waxaa laydinka reebay fiiha towraad gudaheeda can qatlihim laynta nebiyada aad laynaysaan waalkhitaabu lilmawjuudiina khitaabkana wuxuu u sugnaaday kuwii joogay markaas fii zamani nabiyina wakhtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu joogay ayuu u sugnaaday bima facala aabaa'uhum waxaa lagula khitaabayaa bima facala aabbaa'uhum waxay aabbayaashood sameeyeen maxaa loogu khitaabaya waxay aabbayaashood sameeyeen waxaa loogu khitaabaya loogu canaananayaa liridaahum bihi raalli ahaanshaha ay ka raallida ahaayeen waxaana la yidhahdaa alraadi walfaacilu sawaa ka xumaanta ka raallida ah iyo ka samaynayaa waa siman yihiinoo waa isku mid ya waa isku mid marka nebiyalayntii maadaama ay ka raalli yihiin waxay ka dhigan tahay kaannahu inay iyagu markaa laayeen saasay ka dhigantah alridaa bilkufri kufrun waridaa bilmacsiyati macsiya ya iminka waxa weeye dhiigagga muslimiinta ee marka waxa weeye la daadinayo cidda ka raallida ahi waxay noqonaysaa marka cid la mida ciddii daadinaysay ayay markaa la mid tahay waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo weligii anigu dhiig ma gelin dhiiggii marka waxa la galabana waa ku farxayey iyo wixii la laayaba wuxuu noqonayaa inuu la xukum yahay ayuu markaa noqonayaayo yacni markaa uu ka dhigan yahay dembigaas isagana inuu u sugay allah wuxuu uhi walaqad jaa'akum muusa bilbayinaat allah baan ku dhaartay xaqiiqe waa idin yimi muusa muusa idin yimi bilbayinaati xujooyin cadcad iyo adillo cadcad buu idinla yimi iyo aayaat uma ittakhadtum intaa dabadeedna waxaa yeelateen alcijla dibigii baa ka yeelateen ilaahan ilaah aa ka yeelatay min bacdihi ay min bacdi dahaabihi markuu idinka tegay dabadeed waxaa ilaah ka yeelateen wa antum daalimuun walxaal antum idinku daalimuuna aaxad gudubteen waid akhadnaa ay wadkuruu waxaa xustaan oo sheegtaan id akhadnaa goortaanu qaadnay miihaaqakum ballankiinni wa rafacnaa aanu kor yeellay fawqakum idinka dushiinana atuura buurtii tuur buurtii tuuru saynaa aanu korkiinna markaa idin kor yeellay oo idin kor qabannay gurtii baa inta la fujiyey sare loo qaado dushoodaa la qabta khuduu ay waqulnaa lakum aanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum ay aladii kii aataynaakum aanu idin siinay isaga qaata biquwatin karti iyo dadaal ku qaata wasmacuu maqla maqala aqbala isaana u hoggaansamaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waanu maqallay wa casaynaa waa caasinnay bay yidhahdeen maqalloo caasinnay maqalloo diidnay bay yidhahdeen wa ushribuu waa la cabsiiyey fii quluubihim qalbiyadooda gudahooda waxa la cabsiiyey alcijla ay xubba cibaadati alcijli dibiga caabuditaanka la caabudaayo jacaylkiisii baa la cabsiiyey xubba cibaadati alcijli waxaa la cabsiiyey jacaylkaasaa la cabsiiyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalowgay gaaloobeen daraaddii baa loo cabsiiyey qul waxaad tidhaahdaa bi'sa maa ya'murukum bihi iimaanukum ay bi'sa aladii kiibaa xumaaday ya'murukum bihi uu idin amraayo iimaanukum iimaankiinnu uu idin amraayo ama bi'sa waa xumaaday ay huwa shaygu shay-an min jihati shay buu u xumaaday shaygaasoo ya'murukum bihi uu idin amraayo isaga iimaanukum iimaankiinnu in kuntum mu'miniin ay maa kuntum mu'miniin mu'miniin maydaan ahayn ama in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin maxaa sidaa u yeesheen allah wuxuu inoo sheegayaa nebi muuse calayhi salaam inuu la yimi aayaad inuu la yimi iyo bayinaat inuu la yimi iyo caddaymo nebinimadiisa iyo rasuulnimadiisa caddaynaysaa inuu la yimi bayinaadkaasi waxaa ka mid a ah mucjizaadkii la soo siiyey hadday tahay ushii uu tuuraayay bahalka noqonaysay hadday tahay gacantii caddaanaysay hadday tahay waxa weeye eh, ashyaadii kale marka waxaa la siiyey faarsalna calayhim altuufaana waljarada walqummala waldafadica waddama aayaatin mufasalaat yacni shan ba lagu sheegay usha iyo gacantana mawaadic kala duwan baa lagu sheegay oo qur-aanka ka mida ah, ayaa lagu sheegay oo iyadu waa soo noqnoqdeen labada kale culamada isku khilaafaan toddobay noqonayaan marka sagaal aayadood ashyaa kaleoo ziyaado ah oo reer banu israa'iil loo keenayna waa jiraan labada kale waxaa la yidhi waa abaarihii markaysa markaa lagu qabtay waxaa kaloo yacni markaa la midhihii nuqsaamayay culammada qaar baa yidhi waxaa kaloo la yidhi waxa weeye qoladii markaa fircawn iyo ciddii raacday in xoolahoodii laga dhigay la dooriyey oo dhagxan iyo waxaan anfacayn in laga yeelay oo xoolahoodii marka weyaan yani markaa markuu nebi muuse ka habaaray rabbana timis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim yacni xoolahoodiiba laga dhigay markaysaga markaa dhagxan yururto kale laga dhigay yani marka ayaa ka mid a yacni baddii loo kala dillaacshaa ka mid oo ay markaysaga dhex mareen dallaalimihii marka daruuraha lagu hadhay ayaa ka mida wakhtigay tiiha ku sugnaayeen mannigiiyo salwaha in la siiyey baa marka waxaa ka mid a wahalu majarra umuurahaasoo dhammi waxay ahaayeen bayinaad bay ahaayeen towraadna waa loo soo dejiyey oo nebi muuse waa ula yimi intaa dabadeed waxay ka yeesheen yacni markaa dibi bay ka yeesheen yacni markaa ilaah ay ka dhigteen oo caabudeen markii muuse marka uu qabtay tuuru sayna iyo xagga miiqaadkii markuu qabtay ayay saas sameeyeen oo shirki iyo gaalnimo ay la yimaadeen qaar iyaga ka midii lama wada iman dhammaantood laakiin qayb ka mid a ah ayaa sidaa la timi nebigii haaruunoo la joogayna warkiisi waa aqbali waayey ya lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjaca ilayna muusa kama dul suulayno inaynu ku dul sugannahay oo dul ictikaafayno cibaado u laasimayno ilaa muuse nagu soo noqonaayo ya waxba waa ka maqli waayeen nebi haaruun wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa in misaaq iyo ballan lagaga qaaday inay ku camal falaan towraad marka ballanka laga qaadaayey buurta duuru saynaa baa la fujiyey kuwoodii markaa waxa nuqabadahe lasoo gaar yeelay bay ahaayeen dabeedna markaasaa buurtii inta la fujiyaa korkooda yacni la qaaday oo la dul qabtay markaasaa khuduu khuduu maa aataynaakum biquwa ya yacni markaas qaata baa la maqlana markaasay waxay yidhaahdeen culimmadu waxay yidhahdaan markay buurta eegaanna waxay yidhahdaan samicnaa wa atacna markay ka jeestaanna waxay samicnaa wa casaynaa maqal loo diidni bay yidhahdaan ama markii dambey yidhaahdeen samicnaa wa casaynaa yacni saana waa aqbali karta qalbiyadoodii waxaa lagu khalday oo sidii wax la cabsiiyo kale laga dhigay jacaylka ay jecel yihiin dibiga inay caabudaan taasna waxaa u sababay kufrigoodii iyo gaalnimadoodii oyna gaalnimadii ku sii adkaystaan oo aad u sii jecladaan baa ka dhalatay oo cidi hadday lunto dee lumitaankaay sii jeclaysataa waan loo sii kordhiyaa dee falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum marka dee waxa iimaanka a ah sheeganaysaan u idin amra ayaa xumaaday towraad baanu rumayna wa idinka lehe yacni dibiga inaa caabuddaan yacni marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad u xun yacni marka arrin xun weeyi marka iimaan in loo sugayo ma aha culamada qaar waxay iimaanukum albaatilu iimaankiinna baatilka ah culamada qaar waxay xaajo looma qabo baatil waxba in la qadaro ee tuhakuman lagu dheelleelayo yaa ayaa loogu magacaabay iimaan loogu magacaabay waxay la mid tahay halkii markaa fircawn uu yidhi oo kale inna rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun maha risaaladda inuu sugaayo jees jees buu hadalkaa u yidhi marka tahakum baa markaysaga looga jeedaa marka iimaan lagu itlaaqaayo bimacnaa waxaa loo jeedaa marba haddii waxa weeye dee dibi inaa caabudaan uu sidaa idin amray dee iimaan waanu ahaynba hadduu iimaan ahaan lahaa idinma amreen inaad dibi caabuddaan idinma amreen allah waxa uu yidhi walaqad jaa'akum muusa bilbayinaat allah baan ku dhaartay xaqiiqe waa idiin yimi muuse bilbayinaati bayinaat cadcad iyo xujooyin cadcad buu idinla yimi iyo aayaat cadcad bilmucjizaati mucjizaat buu idinla yimi kaalcasa walyadi wa falqi albaxri waa sida ushii maska noqonaysay ama bahalka noqonaysay iyo walyadi gacantii caddaanaysay iyo wa falqi albaxri baddii loo kala dhambalay uma itakhadtum alcijla ilaahan intaa dabadeed baad dibidii ka yeelateen ilaah ka dhigateen hmm, itakhada bimacnaa sayaro weeyo laba mafcuul bay qaadanaysaa kii koowaad baa markaa waxaa ku sugan kii kalena waa muqadar oo ilaahan baa la qadaray min bacdiha min bacdi dahaabihi markuu muuse ka tegay dabadeed ila miiqaati xaggii miiqaadkiia loo ballan qaaday oo ah duuru saynaa xaggaa uu aaday oo qabtay wa antum daalimuun waxaad sidaa ka yeelateen oo dibigii ilaah ka dhigateen walxaal antum idinku daalimuuna qaar xadgudbay aad tihiin waxaa ku tihiin biitikhaadihi yeelashadiisa aa ka yeelateen dibiga marka ilaaha aa ka dhigateen waid akhadna ay wadkuruu xusa oo sheega id akhadnaa goortaanu qaadnay miihaaqakum ballankiinni aanu qaadnay waa ballanka dhaarta lagu adkeeyey waxaa ballanka laga qaaday cala alcamali bima fi tawraa camalfalka lagu camalfalaayo waxa tawraad ku sugan wa rafacnaa waqad rafacnaa waxaannu markaa ballanka idinka qaadnay walxaal qad rafacnaa xaqiiqe aanu qaadnay qadda wuxuu u qadaray jumlada maadiga ee dhacdaa xaal dhacda waxay yidhaahdeen qolada basriyiintu ilaaba ilaa waynay qad la socotaa imaa madkuuratan wa imaa muqadara ama qadda ha la sheego oo hadalkaba ha ku sugnaato ama ha la qadaro inkastoo qolada kuufiyiintu ay yidhaahdeen waxa weeye jaaza wajaaze weeyo taqdiirkaas daruuri maaha waqad rafacna waxayna qadda u qadarayaan markayna oolin xataa waxay leeyihiin maadigu wax tegay weeye xaalkiina yacni waxaa qada loo keenayaa si ay zamanka la joogo ugu soo dhowayso ayaa markaysaga markaa qadar loo keenaya loo qadaraya markayna qornayn xataa laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mulaasama kama dhaxayso xaalka yacni markaa icraabiga ah iyo xaalka yacni markaa la joogee zamaaniga ah wax mulaasamo ka dhaxaysa ma jirto xaala maadawiya jirta xaala mustaqbaliyaa jirta xaala muqaarinaa jirta muqaarino ma wada noqoto maadaama aynay sidaas markaa wada noqon yacni waxaweeye daruuri ma aha ha badnaato markayse markaa qad in la sheego laakiin waxa weeye ta kalena way jirtaa bacdi baa tatabucay qur'aanka inta mawdice markaysaga ah, jumla ficil ahi ay xaal dhacday qadna aan la sheegin waxay gaadhsiiyeen tirada boqol iyo lixdan iyo kow mawdic bay markaa tiriyeen boqol iyo lixdan mawdic ayay markaa tiriyeen waqad rafacnaa waxaanu qaadnay ballankiinna walxaal qad rafacnaa xaqiiqee aanu kor yeellay fawqakum idinka korkiinna adtuura buurtii tuuru saynaa aanu kor yeellay aljabala buurtii baanu kor yeellay buurtii inta la fujiyaa sare loo qaado korkooda la qabtay markaasaa la qaata marka waxa yacni kaa laydin siiyey kaa laydin siiyo towraad inaad ku camal camalfashaana qaata xiina mtanactum goortaad diiddeen min qabuuliha inaad aqbashaan markaad diiddeen markii hore waa diideen markii buurta la kor qabtay markaa yeeli doonaan liyasquta calaykum waxaan u kor yeelay buurtaa korkiinna liyasquta calaykum si uu korkiinna ugu soo dhaco ay in lam tamtasiluu haddaydan amarka qaadanin suu idinku soo dhaco yani liyasquta calaykum rafacnaa ayay markaa u tahay yacni markaa cillo u tahay laakiin mar walbana ma ahee waa haddii ay markaa yeeli waayaan hadday diidaan waxaan kor horyallay buurtaas markaa atuur liyasquta calaykum si uu korkiinna ugu soo dhaco buurtu yacni haddii amarka a qaadan weydaan waana sida markaa saawigu markaysa markaa uu tacliil ahaan u qoraay wa qulnaa waxaannu nidhi khuduu qaata maa aataynaakum kii aanu idin sinay qaata biquwatin yacni marka karti ku qaataa iyo dadaal ay bijiddin wa ijtihaad yacni markaa ijtihaad iyo jiddi waa isla macni weeye waa dadaalkii wasmacuu maqla maa tu'maruuna bihi kala idin amraayana maqla samaaca qabuul maqal la aqbalaayo maqla yacni markaa maqalkaa laba qaybood u qaybsamo midnaba mid iska caamoo dee sawdka la maqlaayo xaggaan laga maqli karo xaggaan laga sii dayn karo midna waxa weeye waa samaac khaaso waa samaaca qabuul waa maqal la aqbalaayo wey wasmacuu maqla ay samaaca qabuul yacni maqal la aqbalaayana maqla qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waa maqallay qowlaka hadalkaaga waa maqallay wa casaynaa waa caasinay amraka amarkaaga waxay sidaa odhanayaan markii dambay odhanayaan laakiin iyagoo buurtii arkaya inay dul saaran tahay oo korkooda ay soo laalaado wa casaynaa may odhan wa casaynaa amraka amarkaagana waa caasinay bay yidhahdeen wa ushribuu waxa la cabsiiyey fii quluubihim qalbiyadooda gudahooda waxa la cabsiiyey alcijla ay xubba cibaadati alcijli labaa la qadarayaa mudaaf baa la qadaraya mudaafkiis laba mudaaf mutadaayifayn baa la qadaraya ay xubba cibaadati alcijli dibiga caabuditaanka la caabudayo jacaylkiisaa la cabsiiyey dibigu waa daato yacni sharaab ma aha marka wax la cabbi karo ama la cabsiin karo ma aha marka qariinadu waxay ku tusinaysaa wax markaa dee quluubtii geli kara in laga tilmaamayo qalbi maxaa gala macnaa gala daata ma gasho macnahaasi waa maxay waa xubbi dibiga maxay u jeclaayeen ma inay dhaqdaan may inay caabudaan marka qariinadu waxay ku tusinaysaa waxa markaa ay jeclaayeen inay tahay xubba cibaadatil cijli dibiga inay caabudaan jacaylkiisa qalbigooda la cabsiiyey yacni xoog baa arrinkaasi qalbigooda u galo aad iyo aad bay u jeclaayeen ay khaalata xubbuhu quluubahum khaalata waa dhex galay xubuhu jacaylka dibiga ay jecel yihiin ay caabudayaan quluubahum qalbiyadoodu galay kamaa yukhaalidu sharaab sida sharaabka u galoo kale ayuu marka waxaweye qalbiyadooda u galay bikufrihim sidaa waxaa loo cabsiiyey bikufrihim gaalnimadoodii daraaddeed ay ku gaaloobeen gaalnimaday la yimaadeen aawadeed baa saabtay in marka waxaweeye lasii jeclaysiiyo yacni kufrigii iyo gaalnimadii falamaa zaaquu asaaqa allahu quluubahum qul waxaa tidhahdaa lahum iyagoo ku tidhahdaa bi'sa waxaa xumaaday shayun shay baa xumaaday maa ay shay-an min jihati shay buu u xumaaday shaygaasoo shay unta ayaa markaa dabeed markaa laga sifaynaya ya'murukum bihi uu idin amrayo isaga iimaanukum iimaankiinuu idin amraayo bitawraati tawraad aad rumaysantihi makhsuuskii damiga lagu gaar yeelay waa maxay cibaadatulcijli weeye yani almakhsuusu bidami waa marka waxa muqadar cibaadatulcijli ay almakhsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay cibaadatlcijli dibiga in la caabudo weeye in kuntum mu'miniin ay maa kuntum mu'miniin mu'miniina biha kama zacamtum ma tiidin qaar markaa rumaynaaya ma tiidin almacnaa lastum bimuminiin muminiin ma tiidin maada lahewaa naafiyo maa kuntum mu'miniin baa macnuhu u dhacayaa layahay ama la yidhaahdo intu waa shartiyo in kuntum mu'miniina haddaad tihiin qaar mu'miniina yacni sidaa maydaan yeesheen oo maydaan samayseen yacni marka ay maa cabadtum alcijla almacnaa lastum bimu'miniin lianna aliimaana laa ya'muru bicibaadati alcijli waayo iimaanku ma amro in dibi la caabudo waalmuraadu aabaa'uhum muraadka looga jeedaana waxay tahay waa aabbayaashood oo cidda dibiga caabuday waa kuwii hore ee markaa reer banu israa'iil ahaa ee wakhtigii muuse noolaa ay fakadalika antum lastum bimu'miniin saasoo kale idinkuna muuminiin ma tiidin bitawraati tawraad qaar rumaynaya ma tiidin waqad kadabtum muxammadan idinkoo muxamed beeniyey qaar towraad rumaynaya ma tiidin qaar towraad rumaynaya ma tiidin waayo haddaad towraad rumayn lahaydeen muxamed maydaan beeniseen waa rumayn lahaydeen waliimaanu biha laa ya'muru bitakdiibihi iimaanka towraad la rumeeyaana in marka muxamed la beeniyo ma amraayo qul in kaanat lakum addaaru alaakhiratu cinda allahi khaalisatan min duuni innaas allah waxau ihi qul waxaad tidhaahdaa in kaanat lakum hadday tahay lakum mid idinka idiin sugan hadday tahay addaaru alaakhiratu daarta aakhiro cinda allaahi allah agtiisa mid idinka idiin sugan hadday taho istiqraarka lagu tacalluqsiiyo khaalisatan xaal ay saafito idinka idiin barax la-dahay min duuni nnaasi oo dadka kale sakadooda ay idinka gaar tahay oo idinka khaas idiin tahay hee fatamannaw lmowta geerida jeclaystoo tamaniya in kuntum saadiqiin haddaad tiin qaar ruu sheegaaya ay fatamannaw lmowt geerida tamanniya oo jeclaysta walan yatamannawhu abadaa allah wuxuu idhi ma tamaniyayaanoo ma jeclaysanayaan weligood abadan weligood tamaniyi maayaan geeri oo geeri ma jeclaysan doonaan bima qadamat aydiihim waxayna geeri u jeclaysanayn yuhuudi bisabab aladii qaddamathu aydiihim kii ay hormarsatay gacmahoodu daraaddeed bayna geeri u jeclaysanayn oo xumaanta ay sameeyeen bay og yihiin iyo aakhiro inaan waxba u ool wallaahu allah caliimun waa mid u aqoon badan bidaalimiina kuwa xadgudbay waa mid u aqoon badan weeye aayaddan nimanka yuhuudda waxaa lagu yidhi iyaga ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu nahay abnaa'u llaahi wa axibbaa'uh yacnii ubadkii ilaahay baanu nahay bay yidhaahdeen nebiyadii ilaahay baanuna dhalay bay yidhaahdeen waxaanu nahay bay yidhahdeen qaar allah jecel yahay jannadaanu gelaynaa bay yidhahdeen haddii laga tegi waayo maalmo yar oo kooban baa nala cadaabayaa dabeedna naarta waa nalaga saaraya ahlu jannaanu nahay buu yidhahde weliba waxay yidhaahdeen annagunbaa jannada gelayna ya yacni waxa weeye ahlu janno annagunbaa ah oo iyaga laftoodu isma ogolee yuhuudduna waxay yidhahdeen yuhuud keliyaa gelaysa jannada nasaaraduna waxay yidhahdeen nasaaro keliyaa gelaysa kiristaan keliyaa jannada gelaya yidhahdeen waa inoo iman doontaa aayaddaas waa aayadda boqol iyo koob iyo toban wa lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin aayad kalena waa soo maro inay yidhaahdeen lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudah taana horeynu soo mara marka waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa haddii daarta aakhiro idinka idin gaar tahay oo dadka kale idinla wadaagayn geerida jeclaysta geerida jeclaysta haddaad mu sheegaysaa ya waxaa ku soo aroortay axaadiista hadday geerida tamanii lahaayeen yuhuuddu dhammaan wada dhiman lahaayeen yacni markiiba waa le'an lahaayeen oo dhiman lahaayeen allah wuu sii sheegay inayna geerida jeclaysan doonin walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim waa min dalaa'il nubuwati annabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga nebinimadiisu inay xaq tahay oo dhab tahay dalaa'isha caddaynaysa ka mid tahay waa dalaa'il badan qur'aankuna inuu xaq yahay waxyaalaha caddaynaya ayaa markaa mas'aladani ka mid tahay waayo allah baa sii sheegay inaynay jeclaysanin weligood beeniyo ismay odhanoo bal hadda markaa waxaad tidhahda waanu jeclaysanna ee yacni markaa ilaahay ow na dil ama kaayaga been sheegaya annagiyo muxamed yacni ilaahayow dil may odhan arrinkaa jabiya ismay odhan waxay taasi caddaynaysaa qur-aanku inuu xaq yahay nebiguna nebi xaqa yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha caddaynaya ka mid tahay ilaa yowmina hada may tamaniin hadday tamaniyaan may noolaadeen walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim cid cadowgaaga ah yacni waxa weeye dee waxaa la ogsoon yahay in markaa lagu dadaalo dabeecadda bini aadamka lagu yaqaano sida warkiisa loo jebin lahaa marka leesaa ma yeeli karo oo ab weligii baanu yeeli karin ya cadaawadduna heerkii ugu dambaysay ay joogto dee in marka layska daayo oo caraynta la careeyey yacni loo soo bixi waayaa waxay caddaynaysaa sida loo sheegay inay tahay ya haddii la yidhaahdo muraadka looga jeeda aayadda waa maxay mufasiriinta qaarkood siyaalo kalay mareen laakiin sida saxiixa waxaa loo jeedaa sida cabdullahi ibnu cabbaasba ku fasiray ibnu kasiirkuna si fiican u caddeeyey iyo mufasiriin kaleba in mubaahalo looga jeedo oo maaha geeri iska jeclaysa keliya muraadku inuu yahay waayo dee cidi inay wanaagsantaoo qumman tahay geeri inay tamannidaa miday ka dhalanayso daatahaantiisa maaha shareecadeenna waxaaba ku sugan gerida inaan la tamaniyin oo la jeclaysan waxaabay odhan karaan dee markaysaa idinkuba haddaydaan tamaniyeyn oo agtiinna mashruuca aynay ahayn geerida in la tamaniyo annaga maxaa noogu laasiminaysaan ya laa yatamanayanna axadukum almowta lidurin nazla bihi marka maadaama geerida in la tamaniyaa agtiinaba agtiinnaba mashruucaynay ka ahayn annaga maxaa noogu laasiminaysaa shakhsigu markaysa marka allah agtiisa inuu wanaagsan yahay geeri inuu tamaniyaa miyay ka dhalanaysaa macnihii waxa weye ishkaal baa ka imanaya idan muraadka looga jeeda ma ahay muraadka looga jeeda cabdullahi ibnu cabaas baa markaa caddeeyey yacni mufasiriinta qaarkoodna waa waadixiyeen oo ibnu kasiiru ka mid yahay iyo mufasiriin kalaba waxaa looga jeedaa mubaahalo waxaa macnuhu dhacayaa haddaa idinku markaysa markaa daarta aakhira idiin gaar tahay oo khaalis idiin tahay oo qaar wanaagsan oo allaha agtiisa wanaagsan aad tihiin oo ahlu janno ah bal geeri tamaniyo waxaad tidhaahdaa ilaahayow labadayada qolo annaga iyo muxamed iyo cidda la socota ka ayaga been sheegaya yacni geeri u keen waa mubaahalo ya ka yaga akdabka ah ilaahayow waxaad u keentaa ilaahu geeri u keendheh oo sidaa ku duceeyey haddaa tamani baa la sheegay tamanigu mubaahalada xagguu kaga jiraa wuxuu kaga jiraa marka cidi mubaahalo samaynayso awaartamayso le odhanayso labadeeda qolo kaayaga lunsan kaayaga baatilka ku sugan ilaahay ilaahayow halaag wuxuu mid waliba la jeclaysanayaa ka marka waxa weeye kale inuu halaagsamo marka macno tamani baa ku jira ama kii mubtilka inuu halaagsamo halaagsamuu ayaa jeclaysanaya oo baatilnimadiisii caddaato halkaasaa tamanigu ka soo gelaya marka waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal macna almubaahala ayaa laga tilmaamayaa waa awaartan markaa la odhanaayo labadaeda qolo ilaahay oo ka lunsan kaayaga been sheegaya kaayaga baatilka ku sugan ilaahay oo halaagoo geeri u keen muraadku sidaas yada aweeye looga jeedaa aayadahan mubaahaladiina may samayn way ka baqeen sidii markaa qoladii kiristaanka ahaydba ay uga baqday yacni marka mubaahalada oo suuratu aali cimraan aynugu tegi doonno halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk